ila rasuul الlahi sala الlahu alyhi wasalam ilahi rasulshay ala warsady can akari ma shayka inka badan heshay ala warsady yudkilhu ama geliyaayo annaasa dadka aljanata jana geliyaw ka inka badan ala warsady gaala nabiyo naomay kagolay sala الlahu alyhi wasalam tagwalahi ilahay tagwadiis yanka badan wa xusn اlkhuluqi dabeec wanaagsan yanka badan wasuila huwa rasuulka yala warsadi can akari ma shaykan ka badan yala warsadi yudakil huwa ma gilyaayo annaasa dadka giliyaayo annaara naar giliyaayo faqaala anabiyo naw may ka goolay sala allahu alayhi wasalam alfamo walfarju lamadaasi naarta waligilya an ka badan wa alfamu af iwalfarju farja yani lamadaasi an ka badan almuraadu bilfami afka marki langlijeed maanaa afka walihaka fulaa langlijeed hadal hon iyo nayo walhon laka aamaw haaram laka aamaw farjigana maylin lijeede walal wali oo humaate isulkasamey zanadi oo kal kumide eh. lamadaasan ka badan wali naardadgeliya wa waan abi hurayrata radi allahu taala anhu qaala abi hurayra may golay ku ila rasuul llahi alwarsadi sala allahu alayhi wasalam an aktari ma an aktari shayin shayka an ka badan alwarsadi shaygaas oo yudkilu huwa shayga geliya annaasa dadka aljanata jina geliya qaala nabiyuna umay ka golay taqwallahi alla obsadiisi an ka badan waayo wala jina dadjeeya wa xusnu lkhuluqi taqwallahi macna macna guud waa tagwadana yani walal wal ilahay dadfar ila fartoona wal ilahay koreebina lakureebtoomo aha wa xusnu lkhuluqi dabeec wanaagsan waa ma baabu xusni lkhuluq yarjarna mila baabka nin waafoge wasuila huwa rasuulka yal warsadi can aktari ma can aktari shayin shaykan kabadan warsadi shaygaas o yudkil huwa shayga geliya annaasa dadka anaara naargeliya faqaala nabiyuna umay ka golay alfamu afwa af waliha kufuliyu walmaatee kufulaw iwalfarju farjigi maatalka sameey oo kale intaasana artagriyonan ka badan wa rawa tirmidiy tirmidiy adis wakala tirmidi mare adisun hada adisun waay xadiidkaas oo xasanun darjidi hasan saxiixun aw saxiixun wa canhu an abi hurayrata qala abu hurayr may ka gole qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may ka golay akmal lmuuminiina muminiinta kan ka kaamilsan iimaanan min iimaanin axsanum axsan lmuminiina muminiinta kan wanaag badan waay hulgan min hulogin haga dabeecada ka wanaag badan waay wakiyaarukum akhyaartiin khiyaarukum kan oo akhyaarsin aw linisaai naagosho akhyaarn awa maclushahid hadi husnulkhulug taas yani iyo khiyaarum taas axsanum khulugan baabka waafogay akmalulmu'miniina mu'miniinta kan ka dhamaystiran iimaanan min iimaanin iimaanka heshiyanka kaamilnama badan axsanum axsanu lmu'miniina mu'miniinta kan ka wanaag badan waayo khulugan min khulugin haga dabeecdan ka wanaag badan waayo wakhiyaarukum kiidin akhyaarte hoosinka akhyaarsan maybuwa khiyaarukum kan akhiyaaran e linisaa'ihim bilaantiyo akhiyaaran eh khiyaarukum kiling akhiyaaran eho linisaa'ihim bilaantiyon akhiyaaran e kaasa sink akhiyaarsan sink fal badan waay fawaama yure xadiidka tirmidi wagala tirmid may kole xadiisun hada xadiisan waay xadiidkaas oo xasanun darjidiisa saxiixun aw saxiixun ama saxiix eh waan caiشhata radi allahu tacaala canha galad caiشha may ka golay sameetu dheegi rasuul allahi dheegi sala allahu alayhi wasalam yagulu rasuulka alka goolaawya dheegi ina almu'mina lanka mu'manka e eh, la yudrik huwa deere bisababi xusni khuluqihi khuluq lmumin muminka dabeecadiis wanaageeda sababkeed iya ka deere darajata saaimi lang soomaw maalinkaasa soomaw algaaimi gumaayo aminkini salaatuleelka dhafaraw darjadiisa deere wa dabeecada fayliya meelilka deere ina almu'mina lanka muminka mumi la yudriku huwa muminki deeray heleele bisababi xusni khuluqihi khuluq lmumin muminkaasoy dabeecadiis wanaageeda sababkeed may ka heleeley darajata saaimi lang soomaw maalinkaasa soomaw darjadiye halgaimigumaayo salaatu salaatulilka dhafaraw darjidiya kale dabeecadaas fayl daraadiyalay lankaa saaimka ho hamim salaatulilka dhafara ajarta kaheleelilay tawaadabe maybo aha xusnulkulug daasa rasulka ni amaanahay tawaamay urey xadiidka abu daawud wa an abi umamat albahili radi allahu taala anhu qaala abu umama may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha may ka golay anaan zaciimon kafiilon ki kafaalgaadaw bibeytinga kafaalgaade beedkaasoo fi rabadil janati fi wasadi ljana janada dhahdi haadi ay naaxiyatiha fi nabadi ljanati fi naaxiyati ljana janada geesi haadiya kafaalgaade liman an kafaalgaade taraka huwa manka kutabay almiraa yani muron kutabi wain kana almiraa mirig habahaade ama wain kana huwa dahi shaksigu sige habahaadehen muxianki onayo xagkodoodaw habahaadehen wa bibeytin waana zacimonki kafaalgaadaw bibeytin an kafaalgaade beedkaas oo fi wasadi ljanati janada dhahdi haadi liman an kafaalgaade taraka huwa manka kutabay alkadiba been kutabi wain kana huwa shaksiga abahaday maasican ki ciyaaraw beenta ka yaaraw bahatay wa bibeytin waana zacimu ana ki kafaalgaada a bibeytin an kafaalgaade beedkaas oo fi acla ljanati jinada korjalaasha kasugnaadi lima an kafaalgaade xasuna khuluquhu khuluqu man manka dabeecadiis wanaagsanaatay xadiun hada xadiun waay xadiiskaas oo saxiix waan abi umamat albahiliy radia allahu taala canhu qaala abu umam may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka zaciimunkii kafaalgaadawi ahaa bibeytin guriya kafaalgaade beedkaas oo fi rabad ljanati fi naaxiyat ljanati jinada geesi kasugnaadi guri oo jinada geesi kasugnaadiya kafaalgaade limaan kafaalgaade tarakahu amanka kutabay almiraaa murun kutabi ay ljidaala dood kutabi maana lang ala lanki murun kutabay dood kutabi an kafaalgaade gurigaas oo jinada geesi kayaal yani bifatxatayn yala fi rabad ljana ay naaxiyatiha naaxiyat ljana jinada geesi wa wain kana huwa manka ha bahaade muxigan ki oo nayo dhabkadooda bahaado ki oo dhabkadooda wala iskudooda dhab bahaadena lanki dooda kutab ya janad gees ya janad gees ya gurukiyaalan kafaalgaade rasul wabibeytin waanaana zaciimun kafilun ki kafaalgaada wa bibeytin a kafaalgaade beedkaas oo fi wasaad iljanna janada dhabtiya kasugnaadi liman an kafaalgaade taraka huwa man kutabay alkadiba been kutabi ay wain kana huwa man kusugi ha baade maazixan ki kaftama ciyaaraw bahato beenti iyaar bahate lanki bentasoy kutabaan kafaalgaaday beedkas jinadaadi ahaadi wa bibeytin waana zacim ka kafaalgaada bibeytin beed an kafaalgaade beediteedi hadila sheegi don beed kusareywa beedkaas oo fi acla ljanati jinad korjiraashi ahaadi liman an kafaalgaade xasuna khologo khologoman tan utanlamaana khologo khologoman manka dabeecadiisas wanaagsanaatey xadiiun hada xadiiun xadiiskaas oo saxiix rawa mayuri xadiiska abu daawud biisnaadin sanadiya kuri sanadkaas oo saxiix macnaahu allah minu ki lamaana ahaw anin lamaane وan jaabirin radi alahu taala canhu ana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam qala rasuulka may ka gole ina min axabikum isinkan lisinjeelan badinyi ilaya anantike وagrabikum ina min agrabikum kan hainka dhawaan badan mini anigey majlisan min majlisin ywma alqiyaamati fi ywmi alqiyaama axaasinukum kan siinka wanaag badan waayo akhlaaqan min akhlaaqin dabeecadaysa kan siinka wanaag badan waayo ina min axabikum kan lisinka jeelan badinyi e rasuulka sala الlahu alayه wasalam ilaya anantike linka jeelan badinya analkan ed anan jeelamaybua وaقرaبiكم ina min aقرaبiكم kan hainka dhawaash badan mini an hainka dhawaash badan majlisan min majlisin makana fidhiga yوم القiyamati hainka dhawaash badan قiyama maalinteeda xaasinukum kan sinku wanaajiyow badan waayo aklaaقa min aklaaqi axaasina leron nagdaase axaasina ismu ina lakuhel axaasinakum kan sinku wanaag badan waayo aklaaقa min aklaaqi aklaaqdeesa sinku wanaag badan وaina abغalakum kan lasinka dhirfow badanyi ilayanantika lasinka dhirfow badanyi wa wa ina abacadakum kansiinka fogaashi badan minian oo fogaashi badan yawma alqiyaamati fogaashi badan oo hadhowti ah mansilka hinka dhawaadan oo idan fogaashi badan maybua astartaaruna haan hadalka badiyaayan waay walmutashadiguuna haan yani hadalka kaxeel dheeradaayan waay walmutafahiguna haan afka guuyayan hadalka afka la guuyayan iskibriyaayan waay saalu asxaabta meereen yaa rasuulallah allah ilahay rasuulkiisiyo calimnaa ogaanay astartaaruna haan hadalka badan ogaanay wlmutashadikuna han hadalka iska kalifawna ogaanay fama lmutafayhiguna fama macna lmutafayhigun mutafayhigun macnahooda mey qaala nabiy meray almutakabiruna han iskibriyaayan waay sawama yura xadiidkana tirmidi ogala tirmid man kore xadiiun hada xadiiun waay xadiidkaas o xasanun darjiriis naasan eh asarsaaru huwa sarsaar may lirey asarsaaruna jamcu lmudakar salimu sarsaarna mufradkiyo mufradka baray jamaca markaasay faame asarsaaru huwa sarsaar kasiir lkalaami lan ka hadal badan weliba hadalka badan bada yahay takalufan iska mashaqeena ka hadal badiya isma shaqeeya hadal waweydiye fa yani fahimnama iyo nayo aftahangnama waweydiya walmutashadi sun maybu almutadaawil kan ka dhirirtama cala naas dadka korsho kula dhir kala dhirirtamaayo bikalaami hadal shay ani dadka dhan fasihin ani on hadal badan lankaera sun mutashadig lere wayatakalamu hadlaayo bimuli fihi bimuli famihi afshay buuyaw shay ka hadla afshay hadalka kabuuyaw tafasuan liajli tafaasuxin fasax dalabow darteed wa tacliiman wiineyo dalabow darteed likalaami lkawiina inuusa dalabaaw walmutafayhigu may laray asluhu min alfahq yalkushanay wahuwa alimtilaau buuyo waay wahuwa fayhig ibahi mutafayhig may laray aladi ki waay yamlaw buuyaw famahu afshay bilkalaami hadallu buuyaw wayatawasacu waasacwelaw fihi fi lkalaami waasacwelaw wayugribu gariibka dhikaw bihi bilkalaami takahuran liajli takahurin wal hadal badsadaw darteedi wartifaacan iskolwelaw darteedi waidaaran muujin darteed oo lilfadilati fadila muujiyaw calaa gayrihi ayri shasi shasi eyrshini fadla kuleyni muujiyaw kaasa sun mutafahiglerewa ay yani wa kay waan jaabirin radi allahu taala anhu ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam qaala waina abgalakum qaala rasuulka may ka gole ina min axabikum kan lisinjilan badan ilaya aqrabikum kan ingdhoan badan mini majlisa yawma alqiyaamati axaasinakum kan sink winaag badan waayo akhlaaqan win akhlaaqin waina abgalakum kan lisingdhada fo badan ilaya nantike wa bacdakum waina bacdakum kan lisin kan fogaash badan kan sin kan sinka fogaashi badan mini ani sinka badan ana inka dhawaadan yawmaalqiyaamati inka fogaashi badan may bua asarsaaruna han hadalka badiyaayan wa walmutashaddiguna han hadalka afka kabuuyayan wa walmutashaddiguna asarsaaruna han hadalka badan wa walmutashaddiguna han hadalka afka kabuuyayan wa walmutafahiguna han iskibriyaayan waay sadiidasa yani qiyaamaha dila deer ana linka neeba badanyi linka dherfaw badanyi waana hani hanasa oo fogaashi badan waay inka dhawaadan baalu asaxaabto fasilan baadayna mayreen yaa rasuul allahi oo carabi ayin fasixad iska tilmaamay iyo marmar rasuulka hadalka hadlay hadalkiisuga hadan fasilan kanagadaaya rasuulka sala allahu alayhi wasalam umiis oo ahay iyo intaas kalimadaas carabi lay ka hadle yoolan kasaan carabti waana iska tilmaamay mucjizo baalu asaxaabti mayreen ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo sad calimnaa ogaanay atartaaruna han hadalka badan ogaanay walmutashadiquna han hadalka iska kalifawna ogaanay fama lmutafahiguna han hadalka mutafahiguna fama macna lmutafahiguna mutafahiguna macnaashomey qaala nabiyna homay kagolay almutakabiruna han iskibriyaayan waay fawama yura adedka tirmidiyo wari qaala tirmid mara adednada adedan waay xasanun darjidiis hasan atartaaru tartaar may leray huwa tartaar kasiir lkalaami kalaam shay kan badan yu takalufan liajli takalufin iskalifow darteedan yani hadal shay n badan yi kaasa tartaar lere atartaaruna han hadalka badan waay walmutashaydiuna walmutashadiuna almutadaawilu kan dhiirsamaw oo dadka isku dhiir isku korweelaaw almutadaawilu kan isdheeray dhiirirsamawa cala annaasi dadka korshoo ka dhiirirsamaayo bikalaamihi kalaamsheeni ka dhiirirsamaw kalaami kalaami shaksi wa almutadaawilu aladi yatadaawalu kanoo iskorweelaw cala annaasi dadka isku korweelaw bikalaamihi kalaami ladi ladi kalaamshe isku korweelaw wayatakalamu huwa ladigas hadlaayo bimuli fihi fihi si bimacnaa famihi asmaa lhamsa bimili bimili famihi afshay buuyawshayna kahadlaawa tafaasuxan liajli tafaasuxin fasaax dalabow darteedu soo fasiixid weydi afshay buuye watacliiman wiinayaw darteedu likalaamihi kalaam ladi ladigaas kalaamsha iska wiinayaw adalka iska wiinayay fasiix halkaerole afsha buuye maana walmutafahigu asluhu aslu lmutafahig min alfahqi buuyow yalakusheeni wahuwa fahqiga macnaahu may bu alimtilaa buuyow ahaa wahuwa mutafayhigmayb aladi kiu yamla huwa ladiga buuya famah fama ladi ladiga afshay buuyayo bilkalaami hadalo buuya wayatawasac waasawelaw fihi fi lkalaami waasaka dhikawa wayuribu ariibayaw bihi bilkalaami kalaamka ariibka dhikaw takaburan liajli takaburin iswina darteed irtifaacan liajli irtifaacin iskorweyn darteed iwa idhaaran liajli idhaari muujin darteed oo lilfalilati falila muujisadaw calaa ayri ayri shaksi ama ayri ayri ladi ladi eersi fala kuley muujiyaw kaasa mutafayhig larawa warawa tirmidiy imam tirmidi weriyey an cabdالlahi بn mubaarak raximah الlahu taala ku weriyey fi tafsiri xusn اlkulqi dabeecada wanaagsan fasirse iya kuweriye xusn اlkulq fasirse me yamay kuweriyey cabdالlahi بn mubaarak taabic lkabir imam fi casri yahay zanushaya imam hay cabdالlahi بn mubaarak taabic lkabir alera asaabtaa deray ma mayl warsadalaya imam tirmidi ya weri an cabdالlahi بn mubaarak raximah الlahu taala ku weri taabici e fi tafsiri xusn اlkulqi dabeecada wanaagsan fasir sheek weydi wa usnulkulog maylka jeedi cabdullahi binu mubaarak o saleray kolkan cabdullahi binu mubaaraga jawaabi qaala cabdullahi binu mubaarak may ka gooley huwa xusnulkulog maylere balaagat lweji wijida la furfur waay wa badlulmacruufi wal al wali wanaaga la dhiib waay wakaful adaa dhibkana la reebo xusnulkulog nkaasalka jeeder yani huwa xusnulkulog maybu a balaagat lweji wijida la furfur waay oo lambado kahorkooy wijiga furfurta wabadl macruufi walal wali wanaag ana ladhiib waay macruf may larey walal wali shareecada dhahdiya wanaag lanka kasaw ladhiib waay wakaful adaa dhibna la reeb intaasa xusnulkhulog ew baabl baabulxilmi dulqaadashi yan baabey walanaati degnaan warifki dhimriyoob yan baabey baab baabulxilmi dulqaadashi gegsido dulqaadado yan baabey walanaati baabulanaati taakhurow yan baabey oo lanka lan degano taakhursunhaad warifki baabu rifki dhimriyo yen baabey qaala allahu tacaala ilahay may ka goolay walkaadimiina waamdaxu an may amaaney alkaadimiina han gariyaayan amaaney algayda dhiribsho gariyaayan walcaafiina han cafiyaayan can innaas dadka isku afyaayan amaane yani wa kay wallahu ilahay yuxibu huwa ilahay may jeeliya almuxsiniina han wanaajiyaayan camalahu camalsho han wanaajiyayan ilahay jeeliwa waqaala allahu tacaala ilahay may ka goolay hud gaadoy anta nabiy llahi muxamed o cafwo gaadoy dadka cafi وamur far bاlcrfi macruf far وacrib antaada jeeso yani jaahiliin ahaan jaahiliinta ku jeesoy وaqal lahu tacaala ilahay may kagolay walaa tastawi lxasanatu ti onay wanaag badnayti wala sayatu ti humayti masamanaadayan idfac reeb bilati bilkhaslati lati khasladi kareeb hiya khaslad axsanu wanaag badan faidan isla marki aladigi baynaka ad baynka wa baynahu bayn aladi cadaawatum udunuma datin haadi waab kaanahu ana ladi ladigi waa mid waliyon yani garibun garib waa lamid xamimun waliyun kookin gargaara waa lamid xamimun garibun dho waa lamid wa wama yulaqaa man lakulmiha khasladiyada ila aladina ku imaahin sabaruu sabren wama yulaqaa man lakulmiha khasladaas ila du xazi nasiibka on saaxibe xazagaasoo cadiimiinka on saaxibe maahin waqaala lahu tacaala ilahay may ka goolay walaman sabra lang ali lanki sabro wagafara dhaafo ina dalika almadkuur madkuurkaas kaase min asabri walgufraani e lamin cazmi lumuuri umuurkiibiya langeseda uya kumidata walaa tastawi lxasanatu ti winaag badnayti wala sayatu ti humayti nasamnaadayangar ilahay idfac reeb bilati bilkhaslati lati khasladi hiya khaslad axsanu winaag badan reeb ahi bisayatik reebo mana ti winaag badanayti ti humaytik reebo jingmanagdayan lamadiyo tan xasanada fayle idfac reeb bilati bilkhaslati lati khasladi hiya khaslad axsanu winaag badan yani bisayatik reebo ti humaytik reebo oo tan fayle tan hunka reeb faidan isla markii hoob lanka humaato kii sameeyo adagii wanaagle samayto taas wed maha lanki kalkun lankan maka haysado an adi ku gar dolanaysaray yani waa ka yakiin dhawaade faidan isla markii aladi ofki baynahu baynaka ad beenka wa baynahu bayn aladi ladiga dhadis cadaawatan odoonuma haatay hordhaan odoonuma sin kudhahayti hoob adiib wanaag layb kala hayso oo adi ka kaanaho ana ladi ladiigii waa lamid ladiigii sidahay waab waliyun ko oo amuurtata waliyaayo waliyun ko onayo wile eho gargaara waa lamid xamimun qaribun dhow waa lamid wa widaay sokeeyo dhow ba kin nagle lankisugahay yani ho badan dhaganto lankumaato ort kusumaati suubiya umaati suubiya badan erne kusumaati suubiya makadaydaayo winaag lain sameey artimaha lankisugahay weli kin nagle riray kaana wana ladi ladigi waa lamid waliyun ko oo umurta tawaliya waa lamid ko gargaara waa lamid xamimun qaribun dhow waa lamid wa lan wili eho gargaarayo nasratin gargaarayo yani wa kadan qariibe oo kale lamid nagade wamaa yulaqaa war ilahay wamaa yulaqaa ma lakulansi ha khasladiyeeda ila ladina kuwa ila lakulansiye sabaruu sabareen wamaa yulaqaa ma lakulansi ha khasladiyeeda ilaa duu xadin sidko on saaxibe nasiibka on saaxibe adagaasoo cadiimin wiig waqaala allahu tacaala ilahay may ka goolay walaman gofal gofki sabara sabaro wakafara dhaafo lankimatin jey dhimaati dhibtin jey siriyaa sabri makilisadaad jaahilmadii samayti humaati samayd maki samay an sabri waana isku dhaafi lanki sugaay ina dalika almadkuuri madkuur eh, min asabri walgufraani e lamin cazmi lumuuri aramyaala onyo yani waa la go-aamiyaa kumidata ilahay go-aan lan fadheed may lahadgooyi tale telesan ku wanaagsan lahagooya taaso ilahay ina dalika almadkuur eh, min asabri walgufraani e lamin cazmi lumuuri umuurkiidiya la go-aamiya ya kumiday waay wacan ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaala ibnu cabaas may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul she may ka golay ahay liashajin dakrane liashadi cabdilkays qabiiladii cabdulkays dheeraay dakranaasho may ngaray ha ina fika ada figa may kusugnaaday ashajo khaslatayn lama aramooda kasugnaadeen yuxibu jeelin humaa khaslateynka allahu alla i waahay alla jeeliya kasugnaadeen dhahda kasugnaadeen wa lamad may alxilmu dulqaadashi walanaatu taahura waay kawa muslima muslim iyo wadiiskan wariyay وan iبni cabasi رadi الlahu taعala anهuma qala iبn cabas may ka goray qala رasul الlahi sala الlahu عlyه وasaلam ilahi rasulki may ka goray liashaji cabdاlkays cabdاlkays dabranaasho lanka onayaw yani cabdالlahi بn cوfin alcabdiyu yalaraay magaashi cabdالlahi بn cوf alcabdi kana fi ra'sihi aharu jurxin madishiya dagar kuma iya kumuuqday dagar alahay kalkun dagraneeg walangarisaas fakana yucrafu bilashaji yalankasaay dagraneeg yalankasaay وacبdالkays ismu qabilati macrufa min rabico kumid aw kalku yani reesaaso kankaasahay qabiilkaas cabdulgees elijari wafdihaaye rasuulkaan wafdiyeeye sala allahu calayhi wasalam markaasa dadkan usinka de yaraaye kalku maylni rasuulkan seedana kota agalka nin ilaali agalkeela ka dhaafay kabacda tartiibtis marki dadki hagadoomen ameerey rasuulka warsaday aysin lijar qofkoon lijareere maan qofku suge usun kooyo bes usun dharshay labesdi dharfayle gaaday rasuulkan seeday tartiib si degnaan ereed markaasa wala warsadi markaasa rasuulka may kufahmay of of degan iniya aragtiseed markaasa rasuulka meeray sala allahu alayhi wasalaam lam aramoodoo ilaahay jeelihi yakii sugnaadeen degjeedan wiin way tanyede lam aramoodoo ilaahay jeeliyahagyaad ka khalqi jeeli yani waa ka yakii sugnaadeen ma lamada alxilmu dulgaadasho gegsadow dadka dulgaadati waa ko inti oo safarsho walaasha dhan ilaalidi marki danti o dhamaysadeen adin laha ka dari lan dulgaada mihiraw ma erne eto iw alanaatu taakulsna taakulsnaan alanaaa mayleray atasabutu wala la sugdo watamahulu lasugo fi lumuuri araan lanka degdegna mana kalkun lan degegna eto lan dulgaadawna eto lamadaas walhaadna ilaahay jeeliya lamadaas akisugnaaden aladi mana an ibni cabaas saasure qaala kalkun dugaabka taliska amaana ilahay jeeli lilay qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam liashaji cabdilkays cabdilkays dakranaashomay ngaray ina fika ashajo adab dhahda may kasugnaadeen haslatayni lama aramood yuxibu jeelin yuxibu jeli humaa khaslatenka jeli allahu taala ilahi jeli lamadaba alcilmu dulgaadisi walanaatu taakura waay lamadaas lan taakursano degin ata tan kalena dulgaadaas didkadaa ata waay lamadan ilahi jeli baablcilmi yakajar walana lamadi rawa muslim muslim iya wadiis wuriya an aishata radi allahu taala anha galada aisha may ka gole gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may gole in allaha taala ilahay rafiigun alihi naxriisaw a yuxibu ilahi may jeli arifka naxriisaw fi lamri amarkasta la ringiyo kuli kuli lamri amar kulu shay dhon lalarebge naxariiso ladiji taasa ilahay jeri qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam bawarefiti a rasuulka meeray sala lahu alayhi wasalam in allaha taala ilahay rafiiqun kii dhimriya waay kii oo doomanka naxariisaan dhimriyaw yuxibu huwa ilahay na jeeliya arifka dhimriyaw ya jeeli fi amar dhadis ini la dhimriya jeeli kuli kuli lamri amar dhamaantis ini la dhimriyo lan kadadegniye tartiib xasiil weela taasa ilahay jeeliy mutafaqun aleyh adidkana mutafaq waay wacanha an caisaa radi allahu taala canha ana nabiya sala lahu alayh wasalam qaala nabiy nao may kagora in allaha tacaala ilaahay rafiigun alihi dhimriyaw yuxibu huwa ilaahay may jeeli arifka dhimriyo jeeli wa yucdii huwa ilaahay siye cala rifki dhimriyo korshiye ka siye maa walyagra siye laa yucdii huwa lan siyaane cala alcunfi shidad korshe dadanka siyaan yani wa kay saas ay ya dadka siye waayo ala alcunfka siyaan ahay saaso wala wama wama wa dadka siye laa yucdii huwa lan siyaane calaa ma aladigi korshe dadanka siyaan siwaw siwa wa wacanha an caiشhata radi allahu taala an ana nabiya sala الlahu alayه wasalam qala nabiy aa may kagola in allaha taala ilahay rafiqun alihi dhimriyaw naxriisaw yuxib huwa ilahay may jeeli arifka dhimriyaw walkas ini tartiib xasiil oo lang naxriiso iyo jeeli wayucdi huwa ilahay siyey cala rifki dhimriyo korshe waa ka siye ma wal winga ka siye laa yucdi huwa lan siyaan cala alcunfi shida korshe dadan ka siyaan cala alcunfi cala shidati walmashaqa shidi i mashaqa wal dadan ka siyaana ilahay rifka dad ka siye wa si tartiiba ilahay dad ka siye wamaa wa ilaahay dasiye laa yucdii huwa ilahay insiyaane wayucdii hadaadoy wayucdii huwa ilaahay siye maa wa siye laa yucdii huwa ilaahay insiyaane calaa ma aladigi korshe inka siyaano siwa siwa reefki wa imriyow wali hakuheri dadanka siyaane imriyow dadka siya ilaahay rawaamay wuriye wadeska musliman baawa reefkitila wa shay kasta tartiib cajliga la diide degdegi walaagasay lakutawa tartiib lan walkas rawa muslim muslim wadeska wuriyey waan an caiشhata radi allahu taala an nabiya sala allahu alayhi wasalam qala nabiy naomay kagola ina rifka dhimriyo laa yakunu laa yakunu huwa rifka mahaad fi shayin shay dhatis mahaad ilaa zana huwa rifkagi ziinaye hu shaygiya qurxiye walaa yunzacu malsiib min shayin shay walaa yunzacu rifk wa rifka malsiib min shayin shay heshe malku siib ilaa shana huwa rifkagi sugaha yani waa kay ziinayey hu shaygiya ziinaye wa a yani saaso rahay anha ana nabiya sala lahu alayhi wasalam qala nabiy naumay ka gola ina rifka dhimriyo laa yakun huwa dhimriyo mahaado fi shayin shay datis dhimro mahaad laa yakun huwa rifigi mahaado fi shay ilaa zana rifku rifigi qurxiye hu shaygiya qurxiye walaa yunzacu huwa rifigi mal siibo min shayin shay heshe malku siibo ilaa shaana huwa nascigi siibowkiisugahay wa yani waa kay eeboye hu shaygiya eeboye ilaa shana ilaa jacala weeley cadamu rifigi ku sheegi ku weeley ha daa caybin wanaqsin ak weeley mana ilaa jacalaho shanahu bedelshe caabahu horta shanahu yani wa kay nafaacilshe oo shana faacilshe namaylay wa cadamu rifqiga walaa yunzacu huwa rifqo mal siibi min shayin shay heshe rifqo malku siibi ilaa hadii la siibo ilaa shana huwa cadamu cadamu rifigi rifigi wahaysadeeda ur yani eeboye hu shaygii sugaayo eebo eebo ilaa jacala kuweley cadamu rifki hu shaygii daa caybin wanaqsinga kuwelew sawama yuray adeska muslima muslim iyo wuri waan abi hurayrata radi allahu taala canhu qaala abu hurayr may ka golay bala acraabiyon wal kumid hadana misaale bala acraabiyon lanku acraabi eye booli rifka may lakajeed dhimriyo tartiiba lakajeed ma tartiibka xadiid ninka fasri sheekh ninkiji bala acraabiyon lankoreer baadiye boolay fi lmasjidi masaajidka nabag sala allahu alay wasalam fi naaxiyati lmasjid masaajidka geeskiya iya ka booli faqaama naasu dadki gumeena degdegen waa ku cujli sameyn ilay ila lacraabiyan gumen liyaqacu ini dhiyano fi fi rajuli fi fi lacraabiyi kilyan ini latumo labugdhawo la aayo saasaan kahen cajlu wagda degdego mana rifka waa ko kolkun faqaala nabiy na o goolay sala allahu alayh wasalam dacuu kutaba hu rajulkun kutaba boolama ma makaboolni ha isku dhaafa rimwala rifkilagude walkas kutaba waarigu deediya calaa bawli bawli acraabi acraabiga boolka korshay kadeed kadeediya sajlan wedaan oo ming maain biya kadeediya rifkigu mana o dhanuuban wedaan oo ming maain biya kadeediya hay may weli fa inamaa inkalmaane bucistum isin walaasanbi iya rasuulka muyasiriina halitin kuu fudaaya walaasanbi walan tubcau malasan bina mucasiriina haletinkaolosaayo oo shayga tartiib rashigi manaa rasuulka tartiis baraay cujlo manaha cujlagaasa la diidahay manaa degdegaas lankin wala hadlaayo orka wala argaay nisaaiti geesayka boolahay nisaaitiba nijaasoyahay laakin hoob lanka ho lanki lanki laylkushamrugo lan la argo goli dhawaaw ila ilah la aayaw yafligaadeew laweel lanki may dhii korta dhibkal hor onkakooy mana may wele hada meeluska kaadihay maxalaaliinko maxalkaasoy hadii oo lankan la dogdo may dhii korte meel badan mijaasoy macnaha tankele lankan may dhii korte acraabi lambadiku koy mardhowleha islaam o dhii korte hoob kolkun yani aytan iyo afligaadi galan lalagal may masaajidkan kaadi leero ini lankistaanka dhon horon kubahana dhii korte ad walba wala kuwiin macnaha kolum rasuulka sala allahu alay wasalam ere isku dhaafo ba kaadi dhamayslo lan wal halaayahay may weley walaws halaayahay wal kuwiin la la diide macnaha shaygan lankan hoob walhumaate halaayahay ad walkuwin adina reebeen tilat walkuwin kusameeya sala diide masalan lanka munkara sameeya diliba oo kale munkarkiisu suubiya kokuwin sii samaysi masalan si tartiibeye lan reebe wal xabise wal hire wal tacziire kabacd markaasu bacd taasu maana tartiib tartiib shareecada taaso rafki lan baahany haddi rasuulka sanlaleyi sala allahu alay wasalam lankan acraabige fi lmasjidi kabooli fagama naasu dadki gumeen ile ila acraabiyan gumeen liyagacu ini dhiyan fi lacraabi ka galan la galaan oo la galaan faqaala nabiyuna umay ka golay dacu kutaba hu acraabigan kan ay kutaba waarigu deediya markii sulaashi dhamaysad lesin hoolin mayle wa deediya calaa bawli bawlil acraabi acraabiga boolshay korshay sajlan widaanka deedi mimain biyer widaanku biya buy haqaada kashibaalay shalobesasakdaynaqdaas ow danuban ama widaan isku macna le shakraawle ow danuban arigu deediya calaa bawli bawlil acraabiy ka deediya bool ini nijaasayn milalka ogaadi bi ka deediya danuban widaanko mimain ka deediya markaasa rasulka ma fa inamaa inkalmaane bucisatum isin walasan bi muminiinta tin muslimiinta tin walasan bi muyasiriina haal itin kuu fududaayaw yalhasan bi wala taysira lambahanya rasulka walan tubcatu malhasan bi mucasiriina haal itin wa isin oo wal ulutaayasan malasan bi ner saasa lambahanya kalkun rifka baabu rifkidiya meela kuwaafage baab rawaa may weriya xadiidka albukaari walkasta rifki rifki lambahanya si tartiibe mana degnaan elan rawa albukaariy bukaariy xadiis weriyey asijlu sijlmay wa bifatxi sin iya laafri siintaasoo almuhmalati la dhibaatiri wa iskaaniljimi sijlu wahiya sijlmay lere astajlu ay ay astajlu bifati sin istajlu almuhmalati la dhibaatiri wa iskaaniljimi istajlu wahiya stajlmay bu adalwi widaango almumtaliatu laguuyay maan min maain bil laguuy widaan oo bi laguuy wakadalika wzanubu zanubnu kadalika kalmadkuurika unadesheegni oo kale waay zanub usuna kadalika sadeew yani adalw lmamtaliatu lay ma wadaan la buuye bi la buuye danub iyo sajl iskuma isku macno lay sugahay yani rasuulka weri tartiibal sheegay mer misaidkamay landhis lidikrillahi alandhisi bool nijaasma landhisne markidmanka bool failater mana si tartiiba lanshe markidem wanato duaa kadati lera allahuma ikfir yani wa kay ikfir lii wahay walinabiy saas oo kale ilah ani iyo rasuulka la nin dhaaf dembigaana dhaafari mana han dembishon dhaafta dadki oo larareebay ya ragaa uda og saasa sheeg kolka yani saas rei walkasa reilanbaahay qala lmualif yani wa kay waruya may luriyey can anasin radi allahu taala canhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam qala nabiy noomay gola yasiro fududaaya walaa tucasiro nglusayte wabashiro bishaare walaa tunafiro dadkan burire mutafaqun aleyh re bawrela dalilng an anasi an nabiy sala allahu alayh wasalam qala nabiy noomay gole yasiro fududaaya walaa umuurta taysirka dhika walaa tucasirhum ulusayte wabashiruu bishaariya dadka kheer in sheega bishaar in sheega walaa tunafir mburiden an caribiden dadka mburiden mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq waan jariir bin cabdillaahi radi allahu taala anhu gaala jariir may ka golay samictu dheegi rasuul allahi dheegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halka goola wa dheegi man yuxram hay man ofala gofki yuxram huwa manka lahoojiyo arifka dhimriyow lakahoojiyo yuxram lakahoojiyo alkhayra kulahu ay rasuul kheer dhan walkahooji waay gofkaas may wali walbadana kualawe man gofal gofka yuxram huwa manka lahoojiyo arifka bamre lakahoojiyo yuxram lahoojiye alay yuram yuxram huwa mankaaso lakahoojiye ar ayr hayr lakahoojiye kula kula alkhayr hayr kuli shay walkahoojiye rawa muslim muslim iya adiskana wariyey waan abi hurayrata radi allahu taala canhu ana rajula rajulka ya qaala rajul rajul ma eray linabi naba lahantis may ngaray sala allahu alayhi wasalam awsiniyer awsi anta ya rasuul allahi o dardaaran ni anin dardaaran qaala nabiy naumay ka koray laa taklab andheriftoy faradada rajul rajulki kananagi miraaran osini osini laylay saala nabiy nahumaylen kagaabiya laa taklaban dhirafto rawa lbuaari buaari adisna wuriyey an abi hurairata radi allahu taala anhu ana rajulan qaal rajul din nabi mengar osini indirdaar qaala nabi mara laa taklaban dhirafto laa taklab ey laa tanfud galabaka dhirafka an fulidoy mana dhirafka an meel maridoy o an fulidoy may wale dhirafka yani wal oo khilqiyan aho ilahay bini aadamka kaaburiyo kofkan hoobu maatalka sameey dhiraf dhiikon waa wal oo laka abuuriy hilibkiya isdon yani waa kaindooshi gaduda dhirafe ed manaha dhirafta daatidis lanka maskureebo ko dhirafe walangoob laka samey wal wanaagsan hadii lan sameyan wafka faraxe kolku dhirafta daatidis ma maylan lajeede dhirafta umeel mariidoy kolku dhirafta dhiikor laakin umeel mariido lankan ku aabsade dhirafkee furiyey hingalaan qaaday afa afa furay angartoyliley man laa taklaban dhiraftoy ay laa tanfud galabaka dhirafka an furiday faradada rajul rajulki kanag nari miraaran maryaala osini osini laylay kala nabi namaylanamaaylenka gaabiyay laa taklaban dhiraftoy dhirafkaan fuliidoy may wal dhirafka dila fuliyo wal hunga koye wal kuhi wal eekan hung yahumaatee koyes oo gofun ilaahata yani waa kay dhirafkaasay in sabab nagabahoob dhirafkiisa meel mari naar galawsheen sabab nagabo dhiyaas kolku dhirif lay isku reebari rasul dhirif lay isku jar rawaa ma yurey hadiska dhirifka meel marido rawa albukaari bukaari hadiskana weriyey waan abi yacla kunyadiis abi yacla saxaabigi leeraay magaashay shadad bin ausin radia allahu tacaala canhu can rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goray in allaha taala ilaahe kataba ilahay may abtugay alixsaana ixsaan iyo gadari ala kuli shayin shay kasta iyo ixsaanka gadari fa qataltum hadii wal dilaasan faasinu wanaajiya alkitlata hayatu dilidu wanaajiya waidaa dabaxtum hadii wal gooryasan faasinu wanaajiya adibxata heyatu goora wanaajiya walyuxida axadukum axadkin hi afeeyoy shafratahu shafrat alaxadi axadka mindidiis walyurix huwa axadkin raaxoy dabixataw madbucataw sidisba gooriya in raaciyay sawa muslim muslim waa hadis na wariyay waan abi yacla magaashay shadaad bin ausin radi allahu taala anhu can rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam qala rasuulka may ka goray in allaha tacaala ilahay kataba huwa ilahay may gadaray alixsaana ixsaana gadari calaa kuli shayin shay kasta ixsaan lan sameey calaa kuli shayin amwa timido dhulka khalgaga makluuqaatka xaywaanaadka calaa kuli shayin ixsaan lan sameey fa idaa qataltum hadii waldilaasaan faaxsinu wanaajiya rasuulkaas itlata hay-atu dilowka wanaajiya yani hay-ad qaabka lan dila wanaajiya wa waidaa dabaxtum adiwal gooriyaasan faaxsinu wanaajiya dibata hay-atu goor wanaajiya waayo walyuxida axadukum axadkin afeeyay shafratahu shafrata sakiinatahu sakiinata alaxadi axadka mindidisi afeeyoy walyurix hinraaxoy dabiixatahu madbuxatahu madbuxat alaxad axadkaas sidis la gooriyaw hinraaxoy sawa muslim muslim ya adiiskan wuriye an caisaa radi allahu taala anha galada caish may ka khuyira rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulshe ma lan khiyaar gelin bayna amrayni lam aramo dad dhawlishe ma khiyaar gelin ilaa akada nabiy nawa gaadday aysarahuma aysar alamrayn lamad amarka fudeed badan kaasa gaadday ma lam yakun ilaysa ma lam yakun ilaysaru kan fudeedka dibanhaan isman dibanhaan fa in kana alaysaru kan fudeedka isman hadiyeyo kana nabiy nawa may haday abcad annaasi dadka kan kufugaash badan yahaadi minhu min alismi ismigaas in fugaash kufugaash badan yahaadi waman takama rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay man aarsana linafsi nafsi rasul rasulka naftis man aargoosana fi shayin shay man aarsan ad ulishe ilaa an tuntaaka la geriyo xurmat ullahi ilahay xurmadis la geririmahin fayantaima fayantaqimu fahay fayantaqimu huwa nabaga aaray markaas ilahi taala ilahay dartisan aaray mutafaqun caleyh waan caiشhata radi alahu tacaala canha qaalad caiشha may ka golay ma kuyira rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shay malan khiyaar gelin bayna amrayni lam amar dhahdiyo malan khiyaar gelin ad ba ilaa akada nabiy nabo gaadaay aysarahuma aysar alamrayni lamada amarkan kufudeed badan iya gaadaay maa lam yakun ilaysaru kan fudeedka dibang haana isman dembang haana fa in kaana alaysaru kan fudeedka hadii isman dembe eye kaana nabiy nabaga haadi sala allahu alayhi wasalam abcad annaasi dadka kan kufugaash badan yahaadi minhu min alaysari kan fudeedka heshe waman tagama rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshay ma aargoosan linafsihi nafsi nabi naba naftis man aarsan waay fi shayin shay naftis man aarsan dadba wulishay ilaa an tuntahaka hadii lageririyo xurmatullah ilahay xurmadiis lageriyo diinta ilaahay dhibaato linjeysad maahin markaasay fa yantakimu nabiy nabag aarsaday lilahi tacaala ilahay darsisan aarsaday waay mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq waay waan abiha waan ibni mascuudin radialaba lxilmi walanaati taakusnaan gersadowka ilahi lagajara waan ibni mascuudin radialahu tacaala canhu qaala ibnu mascuud may kagoolay qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsha may kagolay alaa ukbirakum masin sheegayo dhimang masin sheegayo yaxrumu cala annaari yaxrumu yani ilahay xaram ku ata cala naari naar korshay xaram ku ata sin sheegay o biman sin sheegay taxrumu naaru naarba xaram eta aleyh alaman korshay xaram ku ata yani sin sheegay wa taxrumu hiya naarta may xaram ku etaa calaa kuli gariibin koo dhow kasto oo gariibin linaas dadkan dhow kan dhow kaasan dhow dadka dhon balahelis eh hayinin hadina sahel eho kastaba galanto gobsada hayinin fudud layinin nugul sahlin sahl kulis macna lay sawa tirmidi dabeec faylalaylnje sawa tirmidiy tirmidiy adis kuriy qala tirmid mer hadisun hada hadisun hasano darjadiis hasan qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsnaka golay alaa akbarakum ma sin sheegayo biman sin sheegay yaxrumu a yani wa kay masalanba yaxrumu xaram ku eta cala naari naar korshay xaram ku eta sin sheegay o biman sin sheegay taxrumu naaru naar baxaarameed bas yani wa kay yaxrumu bay biman ukbirukum siin sheegay biman siin sheegay yaxrumu manka manku sige xaaram ku eya cala naari naar galowshe xaaram ku eyi siin sheegay o biman alaa ukbirukum biman siin sheegay shakraawa taxrumu naaru naarba xaaram ku eta caleyhi alaa man manka korshay xaaram ku eta siin sheegay nin sheeg oo kalay wa taxrumu hiya naarmay xaaram ku eta calaa kuli gariibin linnaas koo kasta dhawo dadkan dhow kaasana arta xaram ku etowa hayinin hadana yani nugul hayinin nug yani waa kay degan ley wa hayinin isku macna sadiidba hayinin layinin salim isku macna ley wa calaa kuli garibin koo dhow kasto dadka dhan dhow of kastaban dhow hayinin nugul layinin nugul sahlin sahlin dabeec sahlino maanaa dabeecdi sahlanta kaasanaar xaram ku etajina gale wa sawaama yurey wadeedka tirmidiyo landegna saasalan bahay degintaasi nuglaantasiyo seelkaasalan bahay dadka dhanba yani waa kay masala lanolidhagamaha rawa tirmidiy tirmidiy xadiska wariyey wakala tirmid may ole xadiun hada xadiun waay xadiskaasoo xasan dadidiis hasan eh baab lcafwi hada kan baab lcafwi cafoy ambaabey wlicraadi can iljaahiliina jaahiliinta silku jeesadaa baab lcafwi cafwiy can iljaahiliina lacafya wlicraadi baab licraadi jeesadoy ambaabey can iljaahiliin jaahiliinta lku jeesadaa ay lasku cafiyaayo lanki sheegana dhibkijeysadaana sabra haddana lakujeesadaayo lanki sheegaan jahiliintas lakujeesada dhibkiyo dadka sameeyen qaal allahu tacaala ilahay may ka golay kud gaadoy anta nabiy llahi maxamado alcafwa cafo gaadoy dadka cafi waamur far bilcurfi macruuf far waaril anta jeesoy yani jahiliina jahiliin ku jeesoy waqaala allahu tacaala ilahay may ka golay fasbax anta nabiy llahi maxamed o jeesoy asafa jeesashe safagaas aljamiila wanaagsan jeesoy waay fasfax jeesoy asafa jeesado aljamila wanaagsan jeesoy oo gofka maati kiisamey ansabrhaaso waan hadan mardi magaashen gaadana insi sheeganta wela daadan guraan taasa saf aljamil ere waqaala lahu tacaala ilahay may ka golay walyacfu hiafiye walyasfaxu hijeesade alaa tuxibuna majeelidiina an yakfir allahu ilahay ini dhaafo lakum isinsin dhaaf majeelidiina waqaala lahu tacaala ilahay may ka golay walcaafina may amaanay alcaafina an afyaayan an inaas dadka afyaayan amaanay wallahu ilahay yuxibu ilahay may jeeliya almuxsiniin ahaan winaajiyan camalsho qaala lahu tacaala waqaala lahu tacaala ilahay may ka goolay walaman of al ofki sabra sabro wakafara dhaafo ina dalika almadkuri min algufraani sabri min asabri walgufraani e lamin cazimi lumuuri umuurkiidiya la go-aamiyo ya kumidey waayo walaayaatu aayaat aayaadkaas oo alwaaridaat ha ororeen fi lbaabi baab lcafi walicraabi ha ororeen aayaadkaas o kasiiratun ti badan oo macluumatun loogi waayo waan caishata radi allahu tacaala canha anaha aisha qaalat aisha maertay linabiyi sala allahu alayhi wasalam nabag lahaantismay artay hal ataa maray calayka korka maray yawmu maalin haka martay yoomkaasoo kaana alyawmu haaday ashadda ki dornaash badan haaday min yawmi uxudin yawma uxudka dornaash badan haadi korkaha maray qaala nabiyuna umay ka gole lawalaaya kadhaarday kad lakitu ana lakolomi min qawmiki aishay qoomkaagi shooka lakolomi wa kana ashaddu ma shayka anka dornaash badan may haaday lakitu ana lakulmay minhum min alqawmi qomkaiso kalakulmi may haaday yawma alcagabati yani buurti maalinteedii haadi id wakti haadi curilat nafsi naftay curilo caralatu dheh id wakti caraltu bandhikay nafsi ana naftay bandhikay calabni yaa leel binu cabdikilaab lankoleraw madahay korshayna daaifi melo roogi korshayna bandhiki naftay in kaalmay diintan ilagalan gobay an eri falam yujib huwa cabdu yaa leelki ma jawaabne mi an miin jawaab ilaa maagi miin jawaabna alatu ana doonaay fandalagtu tabi walhaal ana ana mahmumun kii lumurgi ahaa calaa wajihi hortay an tabi falam astafik ana ana mahmirawna yani wa ka ilaa walhaal ana anib bikarni tacaalibi makaanku karnu tacaalib leraw ana roogu maahin farafactu ra'sii madagee korongaadi faidan ana an mahi kadiiday bisaxaabatin ai kadiidi saxaabadaasoo gadadaladiya saxaabada hoosaytay niyan i hoosayti fanadartu fiidiyay faidan fiiha fi saxaabati saxaabadii fii sheey kasugnaadi jibriil alayhi salaam iya kasugnaadi fanaadaa jibrila naadiyey ni aning naadi faqaala jibrilu mer in allaha tacaala ilaahey kad samicahu ilaahay dheegay gowla qawmika naw maxamed o qoomka qoomkasoy qurayshe koolsho dheegi lakaaga kin eren wamaagiya dheegi raduu radiyeno caleyka kooka kin radiyen walakad bacatha allahu ilaahay hadiri ilaykaadantikaakin diray malakal jibaali buuro malagi maamulaay ya mikail hakin diri litaamura antaada siadan amarto malakal jibaal an amarto bima walaagishiitaada fadaasa fihim fi fihim fi qoomika qoomka dhahdiy walilkusuubiya wada amartas fanaadaa ma ingnaadiyey nian ingnaadiyey malakuljibaari guuro malaki malagii xukumay ya ingnaadi fasalama huwa malagii salaamay caleyha korkay uma qaala malaku ya muxamad muxamadow ina allaha tacaala ilahay kada samiya dheegi qawla qawmika qoomka qoolshooya dheegi lakaada kingaren waana ana malakuljibaali guuro malagii maamulay ya aha wakad bacahanii rabbii sabiga yaha idiray ilayka adilaha indiri litaamura anta inaad amarto niyan biamrika marka ay amarto famaa shita wali fadaas afcalu fale wali ad fadaaso sameeya in shita hadii ad fadaaso udabaktu ababaktu ababagtu dobooley calayhim calaa qawmika alakshabayni lamadii buura ku wiinayeen oo maka dhinyaalshikayaalen ad gebka siiya reer maka dhon taasa lakilaage ifasahlay buurtaha dhaaday fagaala nabiyuna nahu may goolay sala allahu alayhi wasalam bal ini ad hilaal dusku dhaaf arju an may rajeeyey an yukrij allah ilaahay ini habi iya rajeeye min aslaabihim aslaabi goomi qoomkay dhabaryaalsho irtiyo kubi iya rajeeye man ha kubi duul oo yacbudu huwa man ka aabuda allaha tacaala waabuda wacdahu munfaridan haalhaadi shareedis laa yushriku widaajia nabi bilahi ala shayan shayan widaajihan mutafaqun caleyh alakshabaani macnaahuma aljabalayni lama buurood waay almuxiidaani koobabaayan bimakata maka dhinya ku jiran lama buurood oodinguwin maka dhinya ku yaalan waa walakshabu huwa aljabalulhaliil jabal eedan eh, eh. adaga lere waan caiشhata radi alahu taala anha anaha aisha gaalad aisha may kagoolay linabiy sala الlahu alayhi wasalam nabag lahantis may ngartay hal ataa ataa hoob alaakadamboys bimacnaa mara elan hal ataa calayka hal mara calayka korka maray yom yoom korkaha mari jare yoonkaas oo kaana alyawm yoonka haadey ashadda ki dornaash badan haadey min yawmi uxudin min gazwati uxudin gazwata uxud maalinka doron korkaha marti rasuul alahu jarte aisa serti gabra caadilada hoed rasuulka olan war sadaatay caalim aya haytay ku maalintaas uxud rasuulka dhib badan lanjeytidi rasuulka maalintaas uxud eh wal dagari dilsheya lasigi mana wal hataa wal dili dhong midaleri hata wal dagari dagara lanjeysidi madishay koofidi madanka jarti dhong hata antikadooda tiya geysate ku gali lama meelo dookel ku gali yoolumayaalshe haye yani ilkatisa ilkooshe lahoobi jilbool kumaroobi dhibaato badana maalintaas lanjeysidi kalku yani maalintaas maalinka doron wiliga haka martay rasuul alahu taala ta aisha qaala da aisha may ka goolay linabiy sala allahu alayhi wasalam hal ataa hal mara maray calayka korka yawmun yom ha maray yoomkaas oo kaana alyawmu haaday ashadda ki badan haaday min yawmi uxudin min gazwati uxudin gazwata uxud maalinka doron korka hamartay qaala nabiyu law may ka golay ha lawad laaya gad xaqiiqi dhab ahaan a lakitu aisha lakulumi maalintaas walka doron ha lakulumi min qawmiki qoomka heshe qureysha wa kulakulumi ahay walka doron kulakulumi wa kana ashaddu ma shaykan ka dornaash badan may haaday lakitu ana lakulumay minhum min qawmiki qomka heshe kalakulumika anka dornaash badan may haaday xaasilan ki xasal yahaadi haadi yawma alcagabati buurti maalinti ki hasali yawma alcagaba alcagaba may lere adariiku fi ljabal wada oo buurta dhasi maraaso cagaba lere buur kas cagabo lere walmashhuuru lakin hada may linajeeta cagabatu minango mina buurtiya walakin ilmuraadu huna laakin tan hadi meelilinajeed cagaba hoob lero jamrat lcagaba yalan kasay minaka yaalo waaha lakin almuraadu cagabatu daaif alang rajeeda tan ad daaif buurto kayaal alati yukraju minha min maka ilaa maka buurto daaif kayaale wadada korshe kayaalo lahamaraayo maka marki lahanjees buurta saa yani cagabad hadi taasa lang rajeed cagabadaas a wa kana ashadu ma shaykan dornaasho badan lakitu ana lakulomay minhu min qawmika min qawmiki aishay qoomkaaga heshoko lakulomika anka dornaasho badan xaasilanki xasaliya hadi yawma alcagabati buurti onayaw agabakiyaalay daaifkiyaali maalinteeda kilkulomi ahaadiy id wakta inaana lakulumi lakitu kutaclod id wakta inaana lakulumi caradtu ana bandhikay nafsi naftay in bandhiki calabni cabdiyaaleel binu cabdikilaab lankoleraw korshayn ana bandhiki cabdiyaaleel binu cabdikilaabka rais yani reer da yani nimankan daaif dadka degaay ay xuneen takiif iyo xuneen qabiilyaal meelo degaayen madahan hay kolkan daaif rasuulka marki maka eedlanka dhibay asxaabkis hijroodona dhibaato badan lanjeysade yani dilowshay lasigahayo saas yabahayhin dhuumaday makadi kubahayn daaifa seed daaifa reer daaifa seedi lankan cabdiyaalielan seedi reed meerahin qoomkaysa in galen igalan goboto diintan anwada ila goboto yani saldhig inti inkuwelo fade wel markaasa meerahin maya makin welaw markaasa weliba ixsaan inti in isku dhaafa dhibaati haka sameeyahin wal awlaadi iyo halsuugi hakadiri rasuulka sala allahu alay wasalam usiyoonay zeyd bin xarisa mawlahu lijar yesh alahashiidoy magaalada heshiidla kudbi oo hata ilaa yani wa kay ha hataa khalaba bidimaai naclatanilaa lugaashay hata dhiig dhiigkooban nagadan silan bugdhawaay weliba gaar ahaan hoosanga kubugdhawaayan lere mana labtan hoose eedan kuleel badan iya kubugdhawaayan marbusa fedheedon kayaayan shiidoyaayan saas dhibaatadaasa magaalada laaka kumooti kolka maalintaasa dhib lakulamiyo dhibkan kadaron lakulamiyo boomka shayna maylnagadaw male haddana hoobus nagado may lereha unin oo tabay hadana dad kale hanin gargaarsaday waan wal hadii ergahaysa dhib kaleelo dhim ziyaadiye markaasa eed murug ingobtee rasul oo shiid laashiiday magaalada sibaaska laanjeeshay wa kana ashadu ma shiid ali shiidki lahangem abdmaynisk bandhikaaye lerehin zayd bin xarisa adlayma goshiid an la idiyo isu inisna usoo dhiigshay dalaala midaa kubeeg mana wa kana ashadu ma sheeg san kadornaash badan meelkala kusheekoya yani iyo jarta hijrada iyo sirooyin kala kusheekoya wa kana ashadu ma sheeg kan kadornaash badan lakitu ana lakulumey minhum min min qawmiki qoomka kalakulumi xaasilanki xasalay yawma alcagabati buurti oona daaifyaali maalinteeski xasalay wa id wakta carabtu an bandhikay nafsi nafta in bandhiki calabni cabdiyaaleel binu cabdikilaab lankoleera madahay daaif madaha an bandhiki oo diintin ila galan gobay qoomkaysa in galena galan goba yari falam yujib huwa ibnu cabdiyaalelki ma jawaabna ni an min jawaabna ilaa maagi jawaabna aradtu an kudoonay min jawaabnay walba jawaab faylam isin wa fandalagtaas kubahi ari walhaal ana anina mamumunkii lumurgi ahaa yahaskubahi wa eedin murgoysana haskubahi wa meel ana dareera un kasana la yani calaa wajhi hortay han iskubahi falam astafik ma miirowna miirkay dhong nagana ilaa walhaal ana an bikarni tacaalibi makaanko karno tacaalib ana kasugana maahin karno tacaalib mayba mawdicun fi dariiqi maka makaan oo maka iyo n daaif daaif marki lakako jidka dhatiska yaalowa darnulmanaazil iyo karno tacaalib lamadoo lere darnulmacaali manazil nool sheegay meela anoo roogo meela mirka hingnagadigo farafactu korwelay rasi madagay anoo murgoysna madagay koron fa idan isla markii maha ikediyey ana ana bisaxaabatin saxaabado yaha ikediidi kad adaladiya saxaabadii hoosaytay niyani hoosayti korkay ba mugdo ee saxaab e wari saxaab kasa aragi fa nadartu san day saxaabka maya galey san day fa idan isla markii fiha fi saxaabi fi saxaabati saxaabadii dhahdiya wa kasugnaaday jibriil alayhi salaam macalinka jibriil e meeli kasugnaaday fanaadaa jibriil naadiyeyni aning naadi farafactu raasi maday korongaadi faidan is marki faqaala jibriilu jibriil ma yaray ina allaha tacaala ilaahey kad samicahu a ilaahay dheegi gowla qowmika qoomka goolsho dheegi likadakin lakadakinka gooleen inti dinti koo diideno goolkaad yani diiden ilaahay dheegi kuwargab ilaahay wamaagina dheegi ilaahay wakad samica ilaahay dheegi maagiya dheegi raduu jawaaben calayka korka jawaaben wali jawaabkin radiyegna dheegi wakad bacasa huwa ilayka wakad bacasa huwa ilaahay diray ilayka rasuul alla adi hakin diri malakaljibaali guuro malagii hukumaayo hakin diri wa litamura antaada sin amarto hu malakaljibaal bima walaasin amarta shitaada fadaas fihim fi qoomika qoomka dhadiyo qoomka uli fadaasol kasameeye buuro lulgoye dhulka lulgoye si fadaasol welaw kadhibeenahan rabigana dhigahaye fanaada may naadiyeyni ana malakuljibaali buurti malagi hingaamiyaay yani naadi fasalama huwa malakuljibaal buurti malagi hukumaay salaamay hin calaya korkee salaamay uma qaala malaku malagaas may kagolay mikail ali sheegay roobki iyo buuro lanka maamulo uma qaala may kagolay mikail malagii wa yaa muxamadu muxamadow yaabua ina allaha tacaala ilaahay kada samicahu a ilahay dheegay qowla qowmika qoomka qoolshoo shoo dheegi lakaada kin eren inti diinti koo diideno dacwadii koo diiden dheegi waana ana jibaali buuro malagi hukumaayo aha waqad bacatha diray nii aniha i diray rabi rabiga ilaykaadantikaha in diri litamura antaasi adan amarto nii anin amarto biamrika amarka in amarto fama shita wali ad fadaas faasnacu oo kale waa walalagadire famaagi shita ad fadaas faafcalu fale ama faasnacu suubiye wali fadaaso suubiyo in shita hadi ad fadaas ama raysi adbaktu daboole calayhim alaa qawmika qoomka quraysho korshooka daboole alakshabayni lamadii buuroodba kasaayo korsho gebkasiya ka daboole wa lamad buurood ha qaade kora ku saaray bestasabakilaagew faqaala nabiyu naomay ka goolay sala allahu alayhi wasalam bal ini lihilaag isku dhaafe meray arju ana an may rajeeyey baab lcafwi wاlicraadi siyo bal arju an may rajeeye ray an yukrij allahu ilahay ini habiya rajeeye min aslaabihim aslaabi qoomi qoomkay dhabrayaalsho ini hakubi eresiyo hakubi man hakubi dad yacbuduha man kacaabudaw allaha tacaala aabudaw waxdaw munfaridan halaadi jirin bal ini arju an yukrij allahu min aslaabihim man yatawalati yani man hakubiya rajeeye yacbud llaha ilahay yacbudaw waxdaw munfaridan halaadi jireedis laa yushrik nwidaajiyan bi bilah ala nwidaajiyan shayan shay nwidaajiyan laa yushrik huwa man kaas nwidaajiyan bi bilahi shay nwidaajiyan kaasa rajeeye ini owlaadta suuban dhalan rajeeyey mal hilaagaari waana nagati marki dem dadkiyo haayay rasuulka adaho maalintaas la hilaaga fadi dad badana meelka dhamaada fadeen oo dacwadan hadii islaamka diinta korweleno owlaadiyo nagden laakin marki cafi rasuulka isku cafi kujeesadi marki dam iyo dhon ha islaame owlaaditiyo waa kay dintan ila yani wa kay masalan daska kor welay ha gudbiya nagdan masalan marki den oo dintan gargaaray meel kasan bahay islaamka yani meel kasta deersi sharkan wagarban deersi mutafaqun aleyh deerkana mutafaq waay alafsha mahana rasuulka shaanishay sidi walhabaaro mahay walhabaaro shaanishay lankan sayn welay habaare meeraan rasul iskucafi jarilay wa baabulcafwi walicraadisi amarka ilaahay ba qaadaday hud ilcafwa waamur bilcurfi yale waacrid an iljaahil tiya ka dhagamahay iskucafi waan marki demben walka liibani dadkio haya islaamay marki dem wacan an caiشhata radi allahu taala anha galada caiشha may ka goolay ma daraba rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasul shay magaracne shayan shay magaracna qaba gulisha biyadi yadi nabi naba galantis makagarac wala mraatan bilaamay magaracn walaa khadiman khadim magaracna ila an yujaahida nabiy nabag jihaadaw fi sabiili الlahi ilahay wadisdahdiya ka jihaadaw maayn wama nila maldirna minhu wama nila shay shay maldirna minhu min anabiy kaduulishe oo fa yantakima nabiy nabag aarsado min saaxibihi saaxib nabiy nabo lanka dhibkin jesidin ku aarsado rees ilaa an yuntahaka la geridiyo shayin shay la geridima shaygaasoo min maxaarim illahi tacaala ilahay maxaarimtis kumida fayantaima huwa fayantaima huwa nabareedan aray lilahi taala an aray sawaama yuriy wacdeedka muslimun imaamu muslim yawri wa ana caishata radi allahu taala anagala aish may koday maa daraba rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay shayan shay matugna qaba wulishay biyadi yadi nabi naba galantis wal makutun wulishay wa wala mraatan bilaamayna matugna walaa khaadiman namatugna ilaa an yujaahida nabiy nabo jihaado fi sabiili illah ilahay wadisdadiya jihaad maahin markaasoy ha gaalad bali jihaad gaalad markaas daw dhiko ay wamaa nila mal deerna nila minka hadilero yani afrigadi wartaas wamaa nila mal deerne minhu min anabiy shayin shay mal deer shay oo rasuulka laku deeri majar dadka wilishela deereed afrigadi wali hadan walinjesin majar oo fa yantaqim anabiy reed aarsaday min saaxibi saaxib nabiy nabada saaxib shay oo dhibkin jeeshli ku aarsadi majarka madin u tanyeede taasan dulqaaday rasuulka sin cafiyaayo ilaa an yuntahaka la gaririyo shayin shay lakatumado la gariri ma min maxaarim illahi tacaala ilahay waxyaalihi xaaramka weli ah lakatumado maahin markaasay fayantalima huwa nabag aarsadaay lilahi tacaala ilahay dartiisaan aarsadaay markaas sawa muslim muslim iyo adiiskan weriyey waan anasin radi allahu taala anhu qaala anasmay ka golay kuntu an haadi amshikii socda ahaadi maca rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasulsha macashe la socdaay aleyh ala nabiy nabo korshay may bahatay burdun garbasaar oo najraaniy najar langnisbay banu naja banu najaar najrani najraani lanasba yaman heshe lakushani kakan waa ko kalidulxaashiyati gowshayna kakan faadraka may hadeeray anabiya nabag may reeda kudeeray acraabiy lanka oo sukaan lbawaadi baadihan yasunayan kumid ah ya ku deeri fajadaba alacraabiyu jiiday hu annabiya nabaga jiiday biridaa ridaai nabi naba garbasaarshey oo hortob kakanaayay yaka jiidi jazbatan jiidow shadidatan fa nadartu fiiriya ilaa safxati caatig inabiy sala allahu alayh wasalam rasuulka sala allahu alayh wasalam goortis dinisheya fiiri وagad aartu walhaal ad aharat saamoytay biha bisa safcati caatig nabi naba goortis dhinishay saamoytay xaashiyat ridaai garbasaarkii dhinishay saamoyti min ajli shidati jazbati jazbat acraabiy acraabigi jiidowshay dorsanaantes darteedanan saamoyti uma qaala nabiyna umay ka gooley maya uma qaala alacraabiy acraabigi rasulka dhibknjeesidi mayle ya muxamad muxamed aw murli in amar min maalilahi ilahay maalshay shay in amar aladi maalkaas oo cindaka dahaadi maalka ilaahay onayo abdahaada edahayto maalkasa in rorer gorbyaalhan in rorer ama gorbi wedede faltafata nabiy nabo milacsad ilah ila rajuli falacika nabiy nabo gosolay suma amara nabiy nabag amray lahu lirajuli an amray bicadaain sisma halan rorer gorbiyaal shay ari mana taasa rasuulka cafusha i jeesashadiis haysi radi allahu taala an qaala anasnay kagolay kuntu anaadi amshi maca rasuulilahi lasoodahay sala allahu alay wasalam waalay ala rasuul rasuul korshay man yaatay burdun garbasaar oo najiraaniyo najran lang nisbay arlo najran arlo yamanumana meelo lakushaaniye korshihaas taasoo burdadaas oo kaliidulxaashiyati gawshan adagi faadraka may deereyh anabiy acraabiyo lanku acraabiya deeri fajadaba alacraabiyo acraabigi jiiday hu anabiya jiidi biridaa ridaa nabi naba garbasaarke jadbatan jiido shadiidatan daron say ya kasi garbasaarki inta saarnaay goorti saarnaayke say kasi inta maruugtireed fanadartu fiiri yeeri anas ilaa safxati caatig nabiy sala allahu alayh wasalam rasuulka goortis dhimisheya firi goortis dhimishee firi garbasaarkisaylkasi walhaalgad astarad saamoytay bihaa bisafxati goorti dhimishe saamoysay xaashiyat ridaay garbasaarki dhimishay saamoyti min shiddati min ajli shiddati jadbati jadbat lacraabi acraabigi jiidowshay dorsanaanteeda dartiyan saamoyti saytiskusii daraadiyan saamoyti taasa fiiriya maruubsanta arag yeeri mana qaala alacraabiyu acraabigi maylaya walba makumagon yaa muxamadu muxamadow yaabwa mur li in amare in far mur amar li an amar insi hal in roro min maalilahi ilahay maalkeese aladi maalkaaso cindaka haadi ahe maalka ilahay agdahaadi maalka awkamakuwarsadahay mirkala riwaayataas kadaasa jar maalka ilahay oo agdahaaday benjirka jaro muslimiinta eh, maalka ilaha kuusi in amar mana maalkaasa fadahay faltafata nabiy nabog milacsade ilay ila lacraabiya acraabiya milacsade riwaayaat qaarka daraayan ajiraan masalam rasuulka milacsade ya acraabiyu ahay agidni yeeri reerbadiyo igisaasa mana igisaasa iwelnin ko gisaasade mana sheen adina sidi adiweli lahasi yalakuwelay markaasa mereha ada saas mihidi ari mana ad humaata humaata makajaasiyaaso ari mana wanaagla kajaasiyaas maayn bes rasuulka gosrayred baasku baler walashila amri faltafata alacraabiyu acraabigi milacsida ilayhi lanabiy nabagya mila faltafata anabiyu dheh milacsida ilayhi lalacraabiy falaxika anabiy nabo gosrayred uma amala nabiyu law lilacraabiy amri bicdaayin siismin amri mutafakun aleyh rasuulka cafu jesasasanjesda dhibkakasanjesa ya noosada ahaa li welay meerne besasku afiyasugosalayle mutafakun aleyh kalkun yani dayshe wanaagsan yanin kusugnaati rasuulka sala allahu alayh wasalam la daylo la sabro la baahan si rasuulka dhagmayl kadhag walaalin sheegaysaas mutafakun aleyh wacan ibni mascuudin radia allahu tacaala canhu qaala ibnu mascuud may ka goray kaaniyano anduru fiiriya waa lamid ilaa rasuulilahi sala allahu alayh wasalam ilahay rasuul fiiriya hata halka hindhowkahay waa lamid er ibnu mascuud yaki ku rasulka nabiyan nabiya ku kusheekoya nabagaasoo min alambiyaai ambiyada ilahay kumid salawaat llahi wasalaamu alayhim ala lambiya liyeela nabagaasoo laraba garaacen huwa nabiya qawmu qawmu nabiy garaacen faadmaw dhiijeen huwa nabiya dhiijeen walaaluwa nabagu sugan yamsaxu masaayo adama dhiigga tirtiraayo can wajhi waji nabiy naba wejise ku tirtiraw wayaqulu nabiyu naba wayaqulu nabiyu nabona kagolaw allahuma ya allahu aleheyo ikfir dhaaf liqoomi goomka in dhaaf may wali fa inahum ina goomi goomka laa yaclamuna wa ambid ilahi taasasmadi hay ingagtidaayan indulgaadaayan goomsha wa ay yani ibni masudin qaala ibni masud may cabdillahi ibn masud may ka golay kaaniyano andur hata halkan fiiriyahay waalamidari ilaa rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay fiiriyahay yaxkii rasuulka haalku sheekoyo ana fiiriyahay nabiyan naba ku sheekoya nabagaas oo min alambiyaai ambiyad ilahi kumid e nabag ambiyad kumid e ku sheekoyahay liley huwa nafsuhu way sala allahu alayhi wasalam rasuulka naftiisu macnaha naftiisa isku sheekoya salawaat ullahi wasalaamu alayh yani laraba ad laraba garaacenohu nabagaas qawmu garaacen badmo dhiijeen hua nabiya nabig dhiijeen e rasuululahi barintaas gobta s naftiisa isku sheekoyahay gaswat uxuda la dhiijiyey la dagaray wijisay la dagaray dhiig gulgulay walaaluwa rasuulkana yamsaxu masaxaw addama dhiig masaxaw can waji waji ah, nabiy nabagaasa wijisayna dhiig kumasaxaw dhiigi la dhiijiya iskutirtire maqoomsasaasan galeen markaasa leya wayaqulu nabiy na may allahuma ya allah alehyo isfir dhaaf ligoomi goomkain dhaaf goomki hada dhibkaasinjesadin ali diishees kusabtira ilahu goomkain dhaafsali may wali fa inahu mina goomi goomkay laa yaclamuuna maog xaqiiqata amri amarkay xaqiigadiis maogan ho ogaado fadan samiin gala fane ilah on dhaaf ley mana kalkun saasa rasuulkan dulgaadadaay ambi nabagaasa kusheeko elarisu naftis baa taas oo kalka dheri rasuulka sala allahu alayhi wasalam mutafaqun caleyh si hodhay bal arju yani ti lahay a an yukrij allahu min aslaabihim man yani yuwaxid llaha tacaala lahay متفق عlyه وan abi saasan girsiday rasulka dulgaaday afiya وan abi hurairaa رadi الlahu taعala anhu ana rasuul الlahi sala الlahu عlيه وasaلam qala rasulka may ka goolay laysa shadid shadid mahana bsurcati leged badna shadid mahana kan hanun dabka dhiisiya shadid me ware rasulka laysa shadid shadid mahana bsurcati leged badna man yusric الnaasa dabka lanka dhiisiya وayaglibhm fi lmusaaraca dhiismada balankurooyane usreg dabka gaali nagdaw kaasoy shadid ma eh shadid mamduuxa ma eri kaas inama shadid lmamduuxu shadidka lanka dorono oo la amaanimay bu aladigi wa ymliku huwa ladigi milkiyaayo nafsahu nafsa ladi ladiga naftis milkiyaw cinda algalabi darafka dis naftis milkiyaw kaasa shadid e mutafaqun aleyh xadiidkana mutafaq wa baabu ixtimaali adaa dhib um dulgaadashadiisi ambaabay aayaadka ileh naga iyo adilay wa qaala allahu tacaala ilahi minka golay walkaadimina waamdaxon may amaanay alkaadimina alkayda dhirif hangaryayan walcaafina han afyayan an inaas dadka isku afyayan wallahu ilahi yuxibu ilahi may jeliya almuxsiniin acmalahum camalsho han wanaajiyanga ilahi jel waqala lahu tacaala ilahi may kafolay walaman sabra wagafara ina dalika lamin cazmi lumuur walaman sabra lang ana lanki sabro wagafara dhaafo ina dalika almadkuuri min asabri walgufraani lamin cazmi lumuuri lamin maczumaati lumuuri umuur kuwood la go-aamiya kumidey wa wafi lbaabi alahaadi wafi lbaabi baabka sii sheegnay kasugnaadeen alaxaadisu axaadiisti ya kasugnaadeen axaadiistaas oo asaabikatan in dhageen fi lbaabi baab sii sheening dhageen baabkaas gablahu gabla lbaabi baabka wartisaaden ninka dhageen kasugnaadeen waan abi hurayrata radi allahu taala an abi hurayra malkuri ana rajulan rajul ya qaala rajul mere ya rasuul allahi ilaahay rasuulkiisiyo ina li anma in sugnaatay qaraabatan qaraabiya in sugnaadeen asilu an hariiriye hum qaraabadaas wayaqdacuna ni yoon igooyayan waay ina li anma in sugnaatay rajulko qaraabatan qaraabiya insugnaati asilu an an hariiriyey hum qaraabada hariiriye wayadbacuna ni wayadbacuna qaraabada gooyayan ni ani wa uxsinu an ixsaan an sameeye ilayhim ila qaraabati qaraabadaasa ixsaan an sameeye wayusiiuna yon humaati sameeyan ilay anandige humaati in sameeyan waalumu waaxlumu an ingabside indulgaadade canhum can ilqaraabati qaraabadaas ingabside indulgaadade wayajhaluuna yon jaahilnimo sameeyayan calayyan korke jahli sameeyayan humaati i sameeyayan faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsha may kagolay lawalahi akadhaarday in kunta hadii ad egto kamaa kulta sada kagoli hadii ad egto kamaa wasafta nafsaka nafta sadaka tilmaanta hadii ta saas egto fakaanama tusifu anta ada oo guudiyaas waa lamid hum qaraabataka qaraabada kaguudiyaas waa lamid almalla gaarod gaarod kaguudiyaas waa lamid a abinbeska kiidis oo kuleelki adoo kaguudiyaas iya lamid hadiiskan indhagay fakaanama tusifu anta adoo guudiyaas iya lamid ato hum qaraabada kaguudiyaas almalla gaarod gaalood maanaa bilinbes oo kuleelka kagodiyaas oo lanki oo kuleelka soy dhadhami sida xanuun un dareemawa dembi yoonan gaadaayan walaa yazaalu ma nazulaw macakaad maaga min allahi ilahi eshe min allahi tacaala ilahi eshe mazulaw dahirun kookin kaalmayo hoobtaas kin gooyin garaab gooyin agadeen kookin kaalmayo ilahi eshe kin kaalmayo mazulawa walaa yani waa kay taas waay walaa yazaalu mazulaw macakaad maaga mazulaw min allahi tacaala ilahi eshe dahirun kookin kaalmayo calayhim calaa qaraabatika kinku kaalmayo mazulawa ma dumta antiba daaimata ala dalika ay wisaali hariiriyowkaas antibka daaimata qaraab hariiriyo ad kasugunta wa ma dumta antibka daaimata ala dalika alwisaali hariiriyowkaas kaas antibada daaimata fawama yuri wadeedka muslimun imaamu muslim yawri wakad sabaka sharxuhu sharxu lxadiidi xadiidka sharashi anin dhagay fi baabi silati larxaami meelaha ninka dhagi waayo allahu alam